alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay noocyada ducada musanifku raximah ullahu tacaala kitaabka uu ku sheegay marka laga yimaado oo toddobiyo toban buu sheegay saddexdaa usuusha alislaam walimaan walixsaan iyo afar iyo toban ducada ka bilaabma marka waxaynu ku dhex jirnay adducaa wuxuu uhi wa minhu adducaa ee min anwaaci alcibaada alati amara allahu biha ducaa lmasala adducaa fi lugati اlcarab yuطlaqu calى macaanin shata macnayaal badan bay carabi ereyga ducaa u isticmaasha المعنى الذي هو أكثر استعمالا من المعاني وهو المراد عند الإطلاق هو الطلب والسؤال المعنى الذي الذي هو أكثر استعمالا هو الطلب والسؤال ereyga الدعاء معنaha carabiyiinta badan ay u isticmaashay waa الطلب والسؤaaل waa in wax la doono oo cid wax la weydiisto inay الدعاء عinda الإطلاق bimacna alab wasu'aal ay tahay culimo badan baa sheegay ibnu sida fi lmukhasas wuxuu ku yihi طalabu الطaalibi lilficli min gayrihi ayaa ducaa la ihahda ibn اlcarabi اlmaliki fi axkaam اlqur'an wuxu uhi adducaaءu fi lugati wاlxaqiiqati huwa اalabu alabka iyo doonista shawkani laftiisu kitaabkeeda fatxu lqadiir saas uu ku yihi macna ducaa xaqiiqatan wa sharcan huwa alabu macnaha ducadu xaqiiq ahaan iyo sharci ahaanba macnaha luqa ahaan macnaha ay carabi u isticmaashay iyo sharcan waa alab in badanna qur-aanka way ku soo aroortay adducaa oo ah bimacna alab wasu'aal inadi wax laga dalbo oo la weydiisto aayaadkaas waxaa ka mida qowl اlahi tabaaraka wa tacaala aman yujiibu اlmudara ida dacaahu ida dacaahu macnahedu waa maxay sa'alahu wa طalaba minhu ku weydiistay uu ka dalbo waxaa ka mida qowluhu tacaala walamaa waqaca calayhim الrijzu ee alcadaab qaluu ya muuse dcu lana rabak udcu lana rabak macnaheedu waa maxay isal lana waطlub lana min rabbik rabbigaa noo weydiiy oo nooga dalab weyaan macnaheedu taasi waa taas marka luqatan maxaynu fahanay macnaha u badan ee carabi ereyga ducaa u isticmaashay inuu yahay almacna aladi aladi huwa akaru isticmaala inuu yahay aalabu wasuaal arrintaasi aad bay naafic u tahy hadhow mid khuraafaadla ah ayaa iman doona oo odhan doona ducaaء اlmasأala cibaade maha oo haddii ilaahay cid aan ahayn loo leexsho shirki maha marka waxyaabaa lagu radinaya bay ka mid tahy ama ducaaءu sharcan maxaa shareecadu ducaa u taqaanaa waxay ducadu shareeca u taqaanaa shay qura maaha wlihada laa yumkin tacriifu bitacriifi waaxid indee laysku daro hadalka la dheereeye mooyaane macaanida ay shareecadu ereyga adducaa ay u isticmaashay hal tacriif uma yeeli karno falaa budda min taqsiimihi ilaa qismeyn tacriifi kuli qismi lixaali ducada haddaynu doonno sharcan macnaha ay ku leeda inaynu ogaano waa inaynu qaybino inu laba qaybood u qaybino horena waynu soo aragnay maxay ahayn labadaas ducaau lmasala iyo ducaau alcibaada mid walbana goonideeda aynu qeexayna ducaau lmasala waa alab alcabdi min allah xusula ma yanfacuhu wa dawaamahu aw dafca ma yaduruhu wa isaalatahu waa addoonku ilahay inuu ka dalbo wax waxtar u leh inuu xaasilo hadduu xaasil ahaana inuu daa'imo ama wax dhib uu le ilahay inuu ka difaaco haddii dhibku uu ku dhacayna ilahay inuu ka suuliyo alb اcabdi min allahi xusuula ma yanfacuhu wa dawaamahu aw dafca ma yaduruhu wa isaalatahu ka waa dalabka iyo su-aasha addoonku rabbigii uu ku wajahayo wax waxtar u leh uu weydiisanayo ama u inuu ka difaaco uu ka baryayo saasay ku qeexeen culimadu shekh islam ibnu taymiya wuxu ha faina ducاء الmasأlaةi huwa طلب ma ynfac الdaaعي wa طلب kashfi ma yadurhu wa dafcihi ay wa طلب dafcih waay culimo badan baa markaasaa ku qeexday dee qur'aankana sida tusaalayaasha aynu bixinay way ka muuqatay udcu lanaa rabak ay isal lanaa rabak nooca labaad waa ducaa lcibaada ducaa lcibaada waa maxay soo cibaadada tacriifkeeda maad soo baran waa cibaadadii un cibaado kasta waa ducaa salaada soomka siko la bixiyo xaj dikri qur-aan la akhristo silat raxim lilaah kul cibaada wa ducaa lihaada ducaa lcibaada baa la dhahaa ducaa lcibaada tacriifkeedu waa tacriifkii cibaadada un ila waa cibaadaadkii une waa imtihaalu khiaab الsharci maxabata watadaruca watadalula waa khiaab harc imtihaalu awaamir wanawahi wey amarada iyo nahiyada in loo hogaansamo maxabata watadaruca watadalula iyadoo waxaa hogaansankaa kalifaya yahay jacayl ilaahay loo qabo iyo isu duleyn ilahay la qad warada ducaa bimacna alcibaada fi lqur'aani wasunna ducaa oo su-aal iyo baryo aan looga jeedin ee cibaado looga jeedaa qur-aanka iyo sunaba ay kusoo aroortay iyo kalaamka ahluuqahaba alashariy wuxuu hi fi tahdiib luga qad yakunu ducaaءu cibaadata yana macna cibaada ereyga ducaa oo cibaado looga jeedaa la arka minhu qowl اllahi jala wacaza in اladiina tadcuuna min duni اllahi cibaadu amhaalkum tadcuuna ay aladiina tacbuduuna min duni illahi baa loo jeeda baryo qura loogama jeede cibaadado dhan baa looga jeeda dee baryaduna ay ka mid tahay iyo lan nadcuwa min dunihi ilaahan ay lan nacbuda waay kadalika ibn jariir الطabri raximah اllahu taعaalى markuu fasiray wاصbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabahum biاlghadaati wاlcashi ey yacbuduuna rabahum kuwa rabbigood caabudaya gelin hore iyo gelin dambaba waay nebiguna alayh الsalaatu wasalaam adducaa oo bimacna alcibaada ah waaga ku cadeeyey xadiidka uhi adducaau huwa alcibaadatu waana inoo soo socda waxaa lamida ah, qul inii nuhiitu an acbud aladiina tadcuuna min duuni illah ay tacbuduuna min duuni illah aada baryaysaan oo qura maha tasaluun oo oo qura maha aada caabudeysaan weyaan macnuhu marka maxaynu fahamnay adducaa fi luqati alcarab wa fi sharc inay usoo aroorto macnaha aalab alsu'aal waalab sharcanna inay uqeybsanto ilaa qismiin ducaa lmasala oo alab wa suaal ah iyo ducaa lcibaada o cibaadaadka laftoodiia so inta maynaan fahmin ma alcilaaqatu beyna noocay ducaa labada noocee ducaada mid ay baryo tahay ilaahay khayr la weydiisanayo ama shar laga magan gelayo midna ay tahay cibaadaysi la cibaadaysanayo min gayri su'aalin walaa cilaaqada ka dhexaysaa bax alcilaaqatu beyna nowci ducaa wa atalaasum isku xidhayi labada noocee ducada haddii mid la sheego tii kalena meesha way ku jirta ducaau lmasalati yatadamanu ducaa alcibaada ducaau lmasala yatadamanu ducaa alcibaada ducaau lmasala wuxuu koobsanaya ku guda jiraa ducaau lcibaada markaad imika ilaahay baryayso ad ilahay khayr weydiisanaysa ama shar aad ka nabad magan gelayso soo ducaau masala maaha marka koobaad dee cibaadana miyaana isla ahayn baryada ilahay baryaysa mayna cibaado ahayn ilahay ba qaala rabukum udcuunii astajib lakum mar hadduu ilaahayna amro inaynu barino baryadaynu ilahay baryayna waa cibaado marka ducaau almasأala yatadamanu ducaa alcibaada oo baryo kastoo ilaahay aada barido waa ducaau mas'ala oo adigana ilahay wax weydiistay isla markaana wuxuu koobsanaya ducaau cibaado baryada lafteeda ah cibaado ilahay subxana wa tacaala aada ugu dhawaanayso so waadix maa taas wducaaء اlcibaadaةi ystalzimu ducaaء اlmasأla ducaaء اlcibaada ystalzimu ducaaء اlmasأla duco kasta oo bimacnaa cibaada ah isna waxaa ka laazimaya oo ka dhalanaya mas'alo mihaalu dalik aلsalaa soo cibaado maha ya soo ducaau cibaado maha salaadu waadix ducaau cibaada iyadoo ducaau cibaado haddana tastalzim ducaa almas'ala markaad ilaahay subxana wa tacaala u tukato yaanad baryinba ilaahay salaada dhexdeeda tukashadaa lafteeda ayaa baryo keensanaysa maaha alab iyo su-aal qowli ah laakiin qofku ida kaana yusalli yas'al laha bixaali ilahay xaalkiisu ku baryaya waxay ka dhigan inuu leeyahay ilaahay weydiisana inuu salaada ilaahay ka aqbalo inuu ilaahay ka ajar siiyo inuu le ilaahay waa kuu tukadey hadda afka kama odhan ba ka dhalanaysaa ilah waa anaa kuu tukadee jannadaada igeliya naciimkaaga cadaabkaagana iga fogee cibaadaadkii kalena waa saas oo kale marka kulu ducaau cibaadati yastalzimu ducaa almasala way ka laazimaysa way ka dhalanaysa mar haddaad ilaahay caabuddo taa waxa ka dhalanaysa oo laasimkeedu uu yahay inaad ilaahay subxana wa tacaala bariday ood wax weydiisatay waadix sooma ayib talaazumka noocaasa culimadu way caddeeyeen shekh ibnu taymiya wuxuu yihi faculima ana nawcayni mutalaazimaan fakulu ducaau cibaadati mustalzimu liducaai اlmasأala wakulu ducaai masأalaةi mutadaminu liducaai اlcibaada waadix sooma sheekh صالح al sheekh ducaaء اlcibaada sida ay uga laazimayso ducaaء اlmasألة miثaal buu u sheegay wuxu wqowluna in ducاء اlcibaada mustalzim liducاء اlmasألة yaعni ana man صلى qofka tukada fayalزmu min inshaaئihi الصلاة an yasأل اllah الqabuul bilaabista uu salaadaa bilaabee ilaahay uu tukanayo waxa ka laazimaya o ka dhalanaya oo laazimkeeda ayaanu afkaba ka odhanay inuu ilaahay qabuul weydiisto wayasأل اlah hawاab فykun ducاء الmasألة mxuu noqonaya mutadamina لducاء الcibaadة wducاء الcibaadaةi mustalzima لducاء الmasألة maxaan masaladan qeybinteeda ugu yaro raagaya waxaan ugu raagayaa qeybinta ducada la qaybiyo iyo labada nooc inay isku xidhan yihiin oo ducaa masalana ducaa cibaada ay ku guda jirto ducaa masalana uu laaimsanayo ducaa uu laasimsanayo ay ka dhalanayso ducaa in la fahmo qaybintan iyo talaasumkan aad bay muhim u tahay lifahmi nusuus si adiladaad ufahmto waaynu sheegnay aayaadka ducada lagu sheegay yana ducadan lagu sheegayaa mar waxay noqotaa ducaau masأala si aman yujiib اlmudara ida dacaahu iyo udcu lana rabak waxa kaloo ay noqotaa ducaau cibaada sida amhiladii iyo tusaalayaashii aynu sheegnay mararka qaarkoodna labadaba waa looga jeedaa haddii mid looga jeedana tii kalena meesha way joogtaa sooma hadii ducaa masala looga jeedo ducaacibaadana way ku guda jirta haddii ducaa cibaada looga jeedona ducaa masalana way ka laazimaysaa waxay aad kaaga anfacaysaa radinta iyo burinta shubahaadka qubuuriyiinta mutaahiriinta ah iyo waxay ku odhanayaan ducada shirkiga noqonaysa haddii ilahay cid loo sameeyo waa ducaa haddii ilahay cid loo tukado ama loo soomo ama daraadii sadaqad loo bixiyo markaasay shirki noqonaysa ducaa u masala iyadu shirki maha bay kuleehay haddaad mid dhintay barido haddaad jin barido haddaad mid maqan barido kadalika dee gawrici cibaado maaha bay ku leeyihin shirki maaha baryan dadka dhintay iyo la baryayo kuwa maqan iyo saasay ku marka haddaad taqaano ducadu inay fi quraan wasuna ugu soo aroortay ducaa masl iyo ducaa cibaada ducaa lafteeduna ay cibaado tahay oo tatadamanu ducaa ay ku guda jirto oo mid kasta oo ilaahay baryaa baryadaa ilahay uu ku caabudo haddii baryada lafteedii ilahay cid aan hayn u sameeyana lama odrhanayo waa baryo qurhe cibaada kuma jirto ducaa masalo o dhan maxaa ku guda jirta ducaa ku guda jirta marka inuu caabuday bay noqonaysa waay maslada ku saabsan daabit tafriiq beyna noocii ducaa oo yaro ishkaal badantay markaan akhriyo qur'aanka sidaan u garanayaa ducada aayaddan lagu sheegay inay tahay ducaau masala iyo inay tahay ducaau alcibaada dawaabid iyo qawaacid lagu kala tafriiqiyaa jirta markaa kitaabku mar hadduu koobaya kitaabka dambe aynu dhiganayna insha allah kitaabu tawxiidka aynu taa ku sheegi doonaa haddaan ilaabanood xusuusin doontaa waay qaala musanifu raximah llah waminhu waxaa ka mida cibaadada adducaau baa ka mida walkhawfu baa ka mida warajaau baa ka mida wtawakulu baa ka mida waragbatu baa ka mida warahbatu baa ka mida wlkhushuucu baa ka mida wlkhashyatu baa ka mida wlinaabatu wlisticaanatu wlisticaadatu wlistigaahatu waldabxu wanadr marka imisan nooc oo cibaadaadka ka mida ayuu musanifku sheegay calى sabiil ijmaal halkan uu ku sheegay afar iyo toban iyo saddexdii usuusha ah oo alislaam waliimaanu walixsaan noocyadan cibaadaadka ee musanifku raxima llahu tacaala uu sheegay minhaa maa huwa cibaadaat qalbiya qaarkood waa cibaado qalbiga uu sameeyo wa huwa alakar bal cibaadaadka halkan ku sheegay badankoodu waa cibaadaat qalbiya waa cibaadaad qalbiga uu sameynayo cibaadaat qalbiyada halkan uu ku sheegay hoosta ka xariiqo alkhawf waa cibaada qalbiya wاraja isna waa cibaada qalbiya cibaado qalbigu sameeyo wاtawakul wاlragba wاlrahba wاlkhashya lixdaas waa cibaadaat qalbiya wa minha ma huwa cibaadaat ficliya cibaadaadkan halkan uu ku sheega waxaa kamid a ah cibaadaad ficiliya oo ficil la sameynaya ah ka nadri oo kale sida nadarkii waay wa minha ma huwa cibaadaat qowliya kaducaa waliba ducaa lmas'ala nooc waloo kamida ah, afar iyo tobanka nooc tacriifkiisi iyo adiladiisu waynadoo socota wuxuu yihi wغayru dalika min anwac اcibaada iyo kuwa aan kuwan aan sheegay aan ahayn noocyada cibaadada xaalo ka midi muxuu ishaaray saynu hore u tilmaanay ishaarat ilى ana اcibaadaat غayru maxsuura bima dakarahu musanif wuxuu tilmaamaya cibaadaadku inaanay ku koobnayn intan uu sheegay qad sabaqa tanbihu calى dalik alatii amara allahu bihana muxuu ishaarayaa baynu nihi taasoo ilaahay uu addoomaha amray laba arrimood buu ishaaraya alamr اlأwl ilى ana alcibaadaةa laa tahbut ila bamri ilahi min xayثu almacbuud wa min xayثu ma yucbadu bih cibaadadu amar alle ayuun bay ku sugnaata marka laga dhinaca yaa la caabudaya oo cidduu ilaahay yihi caabuda ayuunba la caabudaya iyo marka laga ego dhinaca maxaa lagu caabudaya allah maxaa lagu caabudaya wuxuu ilaahay yihi igu caabud ayaa lagu caabudaya masalada labaad ee alatii amara allahu biha uu ku ishaarayana waa maxay waa ishaaratun ilaa ana kula maa amara allahu aw rasuuluhu bihi amri iijaabi aw istixbaabi fahuwa cibaada wax kastoo ilaahay waa amray addoomaha amar waajibin keensanaya ama amar istixbaab iyo sunanimo keensanaya inuu cibaado yahay buu tilmaamaya ولهذا شhيkh الاسلام بن تayمyة رحimه الlahu taعaaلى intaanan taa gaadhin inuu شhayga ilaahay amraa maxay tusinaysaa inuu jecel yahay de soo ma shayga ilahay u waajibiyey waa shay uu jecelyay saa awgeed bu ilahay u waajibiyey shayga ilaahay uu suneeyeyna waa shay ilahay u jecelyay saa awgeed baa samayntiisa uu ka fadilay ka tegistiisa oo in la sameeyo cibaadadu waa maxay ismu jaamicu kuli ma yuxibh اllah wayardaahu min alaqwaali wاlafcaali alظaahirati wاlbaطina wax kastoo ilahay uu jeceliyo raalli uu ku yahy oo qowla ama ficila mid muuqda ama mid qarsoonoo qalbigu uu sameeya ayaa cibaada buuri inuu ilaahay jeceliyo raalli uu ka yahy maxaynu ku garanaynaa waxaa ugu horeya inu ku garanay waa inuu ilaahay amro mar hadduu ilaahayna amro uu yihi sameeya ilahay inuu jecel raalliu ku yaba arinta noocaas aynu ku garanayna wuxuu ihi alatii amar allahu biha laba masalo ishaarayaa ah baynu nihi maslada koowaad maxay baynu nihi ana alcibaadata laa tahbutu ila biamrin ilaahiyin arrinka labaadu ishaarayana waa maxay ana kula ma amara allahu bihi aw rasuuluhu min ah, amri iijaabin aw istixbaabin fahuwa cibaada kuluhaa cibaadaadka dhammaantood lilaahi bay u sugnaadeen tacaala allah subxana wa tacala uu sareeyey jamiic اlcibaadaat alati dakaraha اlmusanif walati lam yadkurha xaqu khaalisu lilahi waxda laa shariika lahu fiih cibaadaadka uu halkan ku sheegay iyo kuwa aanu sheeginba waa xaq barax tiranoo ilaahay uu leeyahy oo cid ilaahay shuraako kula ahy aanay jirin wa hada macna laa ilaha ila اllah laa ilah illa macnahay tusinaysa wey laa ilah illa macnaheedu waa maxay laa macbuuda xaqu ila اllah qur'aanka iyo sunuhubana waxayna tusiyeen ana alcibaadaةa lilahi waxda cibaado o dham inay tahay xaq ilaahay u leeyihi laa shariika lahu fiiha oo cid ilaahay shuraaka kula ahi aanay jirin waxaa ka mid ah qowl اllahi tabaaraka watacaala wma umiruu ila liyacbudu اllaha maxaa ka dambeeya mukhlisiina lahu اdiin cibaadadun baa la amray inay ilahay caabudaan cibaadadana shardi baa loo dhigo inay ilahay ikhlaas ku caabudaan xaalo ay yihiin marka ay cibaadeysanayaan kuwa cibaadada ilahay u gaar yeelaya qaala tacala qul inii umirtu an acbud allaha mukhlisa lahu اdiin qaala tacala wacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shaya wacbud lah wa amru bاlcibaada walaa tushrikuu bihi shayئana waa nahyu can الshirk wayatadamanu alamra biاlkhlaasi fi اlcibaada waxaanu koobsanayaa in la is-amray cibaadadan ilahay loo khaalis yeelo qaala tacala waqaضىa rabuka anlaa tacbudu ila iyah qaala tacaalى qul ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamaati lilaahi rabi اlcaalamiin laa shariika lahu weliba bidalika umirtu ana awal muslimiin qaala tacala walaqad bacana fi kuli umati rasuula maxay lahayn rasuuladu an icbudu اllaha wاjtanibu الطaaguut qaala tacala fadcu llaha ay icbud اllaha ilahay caabuda mukhlisiina lahu اdiin walow kariha اlkafir waa taas maxaa u daliila haddaba cibaado o dhan inay tahay xaq ilaahay kelidii u leeyihi oo khaalisa oo cid kale aan lagula shuraakeyn karin waa kan wdaliilu ay calى wujuubi ifraad اllahi bاlcibaada waxaa u daliila inay waajib tahay in cibaadada ilahay loo gaar yeelo qowluhu tacaala weyi qowlka ilaahay uu yihi wa ana almasaajida masaajidi lilahi bay usugnaatay falaa tadcuu ha caabudina hana baryina maxaa labadaba u idhi ducada aayaddan lagu sheegay waa labadii noocba ducaa lcibaada iyo ducaa lmasl marka marka macnn maxaan odhanaa falaa tadcuu ha baryina hana caabudina maca allaahi ilaahay la jirkiisa axadan axadnaba midnaba horey aayaddan inoo soo martay soo maa iyadoo maxay u daliila وأن المساجد للh فlا تدcو mع الlh أحadا أن الlaha lا يرضى أن يشرك معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد للh فlا تدcو mع الlh أحadا horta kitaabka ma xifdidan ya midaan xifdin dhammaantiin ma xifdidan ya caruurta ah, yar baa xifdida afar jirkaay xifdidaan wey ya weliba aada buu u fududi xifdigiisu maalinba intaynu dhignaa hadaad xifdido tantahi min xifdihi maca intihaai dars ayib marka halkaas aayaddu inagu soo martay waxaana aynu sheegnay aqwaasha mufasiriintu ku leeyihiin fi tafsiir masaajid soo ma masaajid saddex qowl baynu sheegnay soo ma maxay ahaayeen saddexdaas maxay ahaayeen almasaajid maxaa looga jeedaa fi hadi aaya haye sheekh dirdhawa magacaagi muxuu aha muuse sheekh muuse haye in la dhaahdo alamakin lmucadda lisalaa meelaha salaada loo diyaariyey ha dhisnaata mayna dhisnaan soo moogey meesha mar haddii in lagu tukado loo diyaariyo waa masaajid masjidulxaraamba waktigii nebiga muu dhisnayn kacbada banaan ku hareereysan unbu ahaa haye iyo in looga jeedo asalaata nafsa salaada lafteedii iyo in looga jeedo haye kaa duushay taas o ilaahu soo xerogeli haye haye mawa magacooda sheeg ha carab lagu ha ha sheegin ha sheegin ha sheegin acdaa sujuud xubnaha lagu sujuudaya soo maaha aayaddani haddaba la soco siday u tusinaysaa cibaadada inuu yahay kelidii leeyi nooc kastoo ay tahayba wajhu dilaalati ilaahi calaa wujuubi ifraad illaahi bilcibaada min wajhayn haba kitaabkan yare waraaqan yaraan sitaabaha ayaad aada usoo eegtaan rag badan way weydiiyeen waxay idhaahdeen kitaabka xaggaanu ka heleyna kitaab daabacan maha maktabadaha yaale aan qorqorto ya marka markaan hagaajiyo insha allah ayaad heli doontaa waaya marka ayaddani laba dhinac bay naga tusinaysaa cibaadada inuu ilaahay la gaari ay tahay xaq ullahi alkhaalis dhinaca koowaad an allaha qaala fiiha wa ana almasaajida lilah haddana idhaha masaajidadu waa meelaha lagu tukado so ilahay mu odhan ilahay un baa leh kown masaajid lilah oo alamakin mucadda lilcibaada aw acضاء الsujuud aw الصلاة kwnuha lilahi waxda yqtadii ifraadahu tacalى bاlcibaada soo lama odhan masaajidada ilahay baa leh haddaynu dha masaajidka waxaa looga jeedaa meesha lagu tukado haddaynu dha waxaa looga jeedaa xubnaha lagu sujuudo haddaynu dhahno waxaa looga jeedaa salaada lafteeda sujuuddii baa loo jeedaaba dee ilaahay baa le soo ilaahay ma odhan waan masaajida lilah macnaheedu waa maxay meesha lagu tukado ilaahay baa leh bimacnaa ilaahay unbaa xaqule in loogu tukado xubnaha lagu sujuudo ilaahay baa leh manaa ilaahay baa xaq ule in loogu sujuudo cid kale looguma sujuudi karo laguma caabudi karo haddaynu salaadii ama sujuuddii baa looga jeedaa ilaahay baa le soo lama odhan taas maxay tusinaysa mar haddii la hi ilaahay baa leh dee in ilaahay cid kale loola shuraakaysiya ma banaan guriga uu hebel leeya haddaad iska tidhaahdo ka waran hebel iyo hebel iyo hebelle leeyin soo xaqdaro kuma socotid iyo dulmi waay wejiga labaad wa qowluhu tacala falaa tadcuu maca allahi axada fiihi annahyu can ducaai wa cibaadati gayr اllah falaa tadcuu maca allahi axada nahyi baa ku jiro laad waa naahiy waxaana ay aayaddu diideysaa ilahay cid in la baryo amaba in la caabudo wahada daliilu cala ana alcibaadata kulaha lilah ilaahay cid ha la caabudana mar haddii la yidhi ama cid kale ha la baryina oo ilahay iyo awliyadaan baryay hodhanina soo macnaheedu maaha ilaahay baa gooni u leh oo taas waay axadna sayna horeba usoo maray waa nakira fi siyaaqihe anhy annahy fi fid اlcumuum o annahyu can cibaadati kuli ma siwa اllah aayaddan sidaan horeba u ishaaray tashmalu ducaaء alcibaada ducaaء almasأala labadii bay ku jiraan ha baryina aabudina faykuun macna aaya laa tacbuduu maca allahi axada walaa tasaluu maca allahi axada ilaahay cidna hala caabudina ilaahay cidna hala baryina labaduna de waa mutalaazimaan haddii la dhaa hala baryina macnaheedu hala caabudinana way tahay waayo dee baryada lafteediiba cibaadaa haddii la idhaahdo waxa weeyaan hala caabudinana waxaa ka laazimaysa hala baryina baa ka laazimaysa shekh islam ibnu taymiya raxima llahu tacaala kitaabkiisa bayaanu talbiis iljahmiya wuxuu ku uri وhadani hma نوع الدعاء kama تqdم وhma جamيعا مkhtaصاni bالlah xaqاni lah la yصلxاni لغayri bl duعاء غayrihi بأxad النوعayn شhirk kama qاla تaعaalى وأن المasاجد لlah falaa tdcو mع الlahi أxada marka labadii noocba aayaddu inay shamlisanayso ayuu tilmaamay وqاal والduعاء للahi waxd sawاء kana duعاء العibaadaة وduعاء المسألة والاsتiعاanة kama qاla تaعالى وأن المasاجد للahi falaa tdcو mع الlahi أxada إذn الduعاء في الآية yشmل duعاء المسألة baryadii iyo duعاahe العibaadة faman صرفa qofka leexiye شhayئa oo minha cibaadaadka kamida ligayr الlah ilahay cid aanan u leexiya fahuwa mankaasi mushrikun weeye waa mid shirki sameeyey oo kaafirun ah yanaa shay cibaadaadka ka mida qofka u sameeya ilaahay cid aan ahayn walow inta kaleba ilaahay ha u sameeyo hal cibaado qofka ilahay cid aan ahayn u sameeya walow cibaadaadka kaleo dhan ilaahay ha u sameeyo manaa ilaahay buu u tukadaa ilaahay buu u soomaa ilaahay daraaddi buu sikada u bixiyaa ilaahay daraaddii buu u xajiyaa ilaahay daraaddii buu qur-aanka u akhristaa u dikriyaa laakiin cibaadada gowraca la dhahdo ilahay cid aanaynu sameeya oo jinka ayuu wuxu gowracay isagoo ka baqanayo iskaga laaluushaya ama kuwa dhintay isagoo ku weyneynaya wax kaga doonaya halkaa cibaado ilahay cid aanaynu sameeyin fa huwa mushrikun kaafirun oo shardi maaha oo qofku inuu mushrik noqdo shardigu maaha inuu cibaadaadka oo dhan ilahay cid aanhayn u sameeyo nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam uu la hadlayey ee loo dirayna de cibaadaadka qaar bay ilaahay subxana watacaala daraaddi u samayn jireen oo markay badda ku safraane xaaladdu ku adkaato cibaadada baryada ilah bay ukhaalis yeeli jireen ma ilah bay ukhaalis yeeli jireen faida rakibuu fi lfulki dacaw llaha mukhlisiina lahu diin hadda waa mushrikii alcarab mukhlisiina lahu diin waa taas oo ilahay way u tukan jireen way soomi jireen yowm cashuura oo kale way xajiyi jireen laakiin maxaa cibaadadoodii cibaado la-aan ka dhigay shirkiga raacay cibaadaadkooda qaar ka mida walihaada buu ilahay cibaado la-aan ku sheegay laa acbudu ma tacbuduun walaa antum caabuduuna ma acbud waayo cibaadada ilahay cid in loo sameeyo maxay shirki ku noqotay waayo xaqiiqatu shirki waa maxay xaqiiqatu shirki fahamsan tahay in cibaadada ilahay cid aan ahayn loo sameeyo inay shirki tahay waad garanaysa xaqiiqatu shirki maxay ahayd jaclu shayin min xuquuq illaahi wa khasaaisihi ligayrihi soo saamahayn cibaadaduna dee waa min khasaais illah oo ilahay baa la gaara kuluha lilah waa kahi musanifka waana min xuquuq illaah atadri ma xaqu llahi cala alcibaad wama xaqu lcibaadi cala allah qaala nabiyu alayh isalatu asalaam xaq اllahi calى اlcibaad an yacbuduuh walaa yushrikuu bihi shaya waay shekh iسlاam iبn taymiya wuxuu yihi faman cadla biاllahi غayrah qofka ilaahay cid kale la maseeya fii shayin kula maseeya min khasaa'isihi subxaanaه wa taعalى fahuwa mushriku aslu shirkiba waa sidaas in xaq ilaahay uu la gaar yahay aada ilaahay cid kale ku masayso wa qowluhu baa u daliila ilaahay uu yihi wman yadcu maca allahi ilaha akhara laa burhana lahu bihi fainama xisaabu cinda rabbi inhu laa yuflixu lkaafiru yana wdaliilu alى maada adaliilu calى ana man sarfa shaya min alcibaadati ligayr illahi mushrikun kaafirun yana waxaa u daliila qofka shay cibaadaadka ka mida ilaahay subxaana watacaala cid aan ahayn u leexiyaa inuu yahay mushrik kaafira waxaa u daliila qowluhu tacala ilahay u waman yadcu ka caabuda maca allahi ilaahay maciisa ila jirkiisa ilaahan aakhara macbuud kale ay macbuudan aakhara laa burhaana wax daliil oo cadi lahu isaga uguma sugnaan bihi waxa uu sameeyey shirkiga uu sameeyey inamaa xisaabu xisaabtiisuna cinda rabbihum bay ahaata oo ilaahay hortii xisaab baa ku sugaysa inahu arrinku wuxuu yahay laa yuflixu ma guulaystaan alkaafiruuna kuwa kufriyey ma guuleysta marka marka la laa burhaana lahu bihi waa sifa kaashifa wey ee la soco oo macnuhu maaha qofku hadduu daliilu helo iyo xujo ilahay cidaan inuu caabudo u baryo waa sax cibaadada ilahay cidaan inuu caabudaya ama u baryaya macnuu saa maaha e macnuu waxa weeyaan qof xujo usoo helayaan jirinba waaqaca laga warramaya suurtagal maaha inuu qof xuja caqliya ama sharciya u helo cibaadada uu ilahay cidaana caabudayo ama baryada cid aan ilahay subxana watacaala ahayn uu barayo laa burhaana lahu bihi ey laysa lahu daliilu walaa xujatu cala cibaadati gayr اllah axadna daliil iyo xujo uma keeni karo cibaadada ilahay cidaan inu caabudayo waay aayaddu halkay ka tusinaysaa aayadana tashmal ducaa alcibaada ducaa almasla labadaba shamlsanaysa waman yadcuka barya ee caabuda labadaba shamlsanaysa shekh islam ibnu taymiya wuxu uhi lafdu ducaa waddacwa fi lqur'an yatanaawalu macnayeyn ducaa alcibaadati wa ducaa almasla qaala allahu tacaala falaa tadcu maca allahi ilahan aakhara fatakuna min almucadabiin qaala tacala waman yadcu maca allahi ilahan aakhara laa burhaana lahu bih fainama xisaabuhu cinda rabbi inahu laa yuflixu lkaafiruun idan aayaddani waxay ka mid tahay aayaadka labadii nooci ducadaba hamlisanaya koobsanaya ducaa lmasala iyo iyo ducaa lcibaada waxaa la isweydiin karaa aayaddu halkay inaga tusinaysaa qofka cibaadada ilaah cidaan u leexiyaa mushrik kaafira iriy waxay inaga tusinaysaa ana allaha qaala fiiha bacda an dakara anahum dacow maca allahi hayra ilaahay markuu sheegay ilaahay cid aan ahayn inay baryeen ama caabudeen dabadeed muxuu yihi inahu laa yuflixu kaafiruun faxakama calayhim bilkufr muxuu ilahay ku xukumay man yadcu maca allahi ilahan aakhara maxaa lagu xukumay gaalnimo inahu laa yuflixu lkaafiruun waxaa kaloo lagu xukumay bicadami alfalaax fi daareyn adduuniya aakhiratona inaanay ku liibaanahayn nafyu lfalaax fi daareyn wa daliilu calaa kufri saaxibi qofkaan adduuniya aakhiratona aan ku liibaanayn wanaag aan la kulmayni waa gaalun wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa